alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam wacan xakiim bn xisaam radi allahu canhu anahu kaana wuxuu ahaa yashtaridu mid shardiya cala rajuli qofkii buu shardiyey idaa acطaahu maalan markuu maal u dhiibo siiyo muqaaradatan maalkaasi isagoo muqaarado ah xaala ka weli muqaarada oo uu leeyahy macnaa inoogu wada shaqeen allaa ratbatin beer qoyen markaan waa xayawaan ba loga jeeda wax nool xadiiskii nabiga alay slat sla tusal ahaan baa sii caddaynaya eh, aina lanaa fi lbahaymi ajran bu ayay saxaabada rasuulka weydiiyen oo rasuul xoolaha ma ajr baanu ka helaynaa haddaanu waraabino iyo wax lamid a ah. dabeetna rasulku fi kulli rabi fi kulli kabidin ratbatin ajrun iska dhaaf xoolahane beer kastoo qoyen aygaa haddaad waraabiso waraabe haddaad waraabiso abaad ajir ka helaysaa intana haraadan oo dhibaataysa marka beerka suuqayan waxa weyan waa wax nool weyaan noolihii xayawaankii taasi waan kuu shardiyaya walaa taxmilahu fii baxrin badna waa inaanad ku qaadin oo aanad doon iyo wax lamida ula amba adigu raacin amba maalka aanad saarin walaa tanzila bihi waa inaanad dejinin fii badni masiilin ilan ma marka safarka lagu jiro awrta iyo baabuurta iyo wax lagu soo horaro marka qaarkood baa laga yaabaa in awrti lagu furi jiray meel dooxa dooxaasina hadduu doono dee roob baabada-ayo soo rogmanayo xoolihiiba u qaadaya marka walaa tanzila bihi fii batni masiilin meel biyo mareena asayl waa daadkii iyo qulqulkii biyaha masiilna waa makaan sayl waa dhulka biyo mareenka waa digin fain facalta shaya min dalik arrimaha aan shardiye wax ka a ah samayso faqad daminta maali maalkaygii wadamaad qaalis rawahu darquniy warijaaluhu hiqaatun halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa inuu saaxiibulmaalku shardiyi karo shuruud shuruuddaasi waa ina dee shuruudda saxda ay tahay lakiin culimo badan waxay diideen shuruuddii inuu ku dayiqo u yidhaahdo waxyaalo badan oo cidhiri xoog usoo geliyana way diideen oo waa in gacantii loo sidayay qofkii ayay qaarkood yidhahdeen waqala maliku fi muwa muwaطa imam malik an cra an calaa bn cabdiraxmaan bn yacquub can abihi can jadihi anahu camila fi maali cuثmaan can jadihi awowgiisaasi anahu isagoo camila wuxuu ka shaqeeyey fi maali licuثmaana maal cuثmaan bin cafaan lahaa calى ana ribxa baynahuma inay faa'iidadu ay udhexayso wa huwa mawquuf صaxiix lakin waa mawquuf صaxiix o de cuثmaan bin cafaan iyo saxaabigeen kalaba way sheegeen marka way way ku dhaqmeen way qadiyadaas xadiiska hore waxaa warinaya xakiim binu xisaam tolow cid ay qaraabo ahaayeen miyaad miyaad garanaysaa saxaabigaas kow laba saddex afar shan lix haye soo daade toddoba ah. a toddoba niman inta gacantaati haye khadiija edow ahayd wey xakiim binu xisaam binu khuwaylad wey baaraka allah fik wuxuu islaamay waktigii dambe ayuu islaamay xakim ibn xisaam ibn khuwayd horeynuu soo marray waay xakiim magaca ma loola bixi karaa miyanu min asmaa illahi ahayn xakiim haye fadal ya saaxib alcimaama maxaa caddaynaya oo maxaa lagu kala garanaya kuwa gaarka waa iyo kuwa kale mar haday magacyada ilahay wada yihiin xakim waa sifa <laughs> barak allah fik waa jawaab cad laa adri waa nisfu ya horta in bixi karo waxa caddaynaya rasuulku kama bedelin aleyh isalaatu wasalaam laakiin sawkii rasuulka ka bedelay abalxakam xakam sawkii ka bedelay abalxakam saxaabigii la odhan jiray kitaabu tawxiidka ma gaadheen weliha uu soo socda baabkaasi ya aba shureyx waa kii rasuulku u bedelay anta abu shureyx marka ad halkaas ah, insha allah sheekhu idinku faahfahin doona xakiim almuhim waa loola bixin karaa laakiin alxakiimu haddii saa loo idlaaqa alif ilam la geliyo ya magacyada ilahay bu ayaa ay ku dhacaya dee sifu tilmaamay xooga gaara imaam malik malik bin anas asubxi waa sheekii caalimka ahaa ee imaam shaafici macalinkiisii madhabka maalikiyadan hadee loo nisbeeyey kitaabka almuwaana waa kitaab aada cajiib oo dee bukhaari iyo muslim iyo uu ka horreeyey uma dhaweeye iyo umka iyo waxan o dhan kasii horreeyey badee ka horey de may soo gaarin bukhaari may soo gaarin shaafici buu soo gaadhay bukhaari lakin imaam malik ma soo gaarin marka malik maxaa lagu naaneysaa imaamu daari alhijra waa mad madina laa yuftaa wamaaliku fi lmadiina baa la hi lama fatwoodo isagoo maalik madiine jooga ajiib bu ahaa markaa waqtigiisi markaa markuu kitaabkan muwadaa qoray maxaa bukhaariga uga derajo sareeyaa isagu dee shardi kama dhigin saxiix inuu keeno bukaari muwaa bukhaari ba ilan kitaab kale saxiix aanu shardiyin baa jireen adab lmufrad soo maad maqan adab mufrad hadii rawa bukhaariyu fi adab lmufradi hadii lagu dhahdo oo fi adab almufrad hadii lagu dhahdo de waxa weeye xadiiskaas daciif iyo saxiix labada waod lakin hadii rawa bukhariyu saa loo idlaqo saxiix buu ku dhacay waayo bukhaari marka wuxuu shardiyay inuu intaasoo xadiis buu iska raabay aanu ku qorin xadiiska saxiixa un baa soo horay marka waana cidda la markii koobaad cidda xadiis saxiixa mujarada qorta waa tana bukhaari wey imaam malik markaa waqtigiisii muwadaya badan baa la qoray dabeetna waa lag intaasoo muwada baa la qoray muxuu soo kordhin doonaa mxuu markaa kaagi tarayaayo muxuu yihi markaana maa kaana lilaahi baaqin bui wixii ilaahay dartii loola jeeda hadhaya dee muwadayadii kale lama garanaya imika markaa dee xagga ikhlaaska ayay kutusayayo haddaad qofku is ihahdo hebelba halkaasuu wax ka qoraya aadna qor amba sidaa yeel amba halkaas dad badanoo de iminka wax laga yaabo khayra inay si guudu sameynayaan inay tartan iyo waxun ku jiraan baa laga yaaba qaar badani dabeetna ilaahay barakadu ka qaadaya marka lamaba garanaya kutubtii kale muwadac ciddii qortay ha yeeshee imaam malik muxuu hi ma kana lilahi kitaabkiisi dabeetna muxuu noqday dee kitaabka ugu cajiibsan ee la faahfaahinaye madhabka dher ee maalikiyadu ictimaado oo ibn cabdilber sheekh raximah llah kitaab kale astidkaar iyo atamhiid iyo oo boqolaal mujl tobanaan mujladood iyo ayuu ku sharxay dee intaasoo kitaabo kale ayaa lagu sharay isagoo imaam malik saasa haddana dee magaciisu caam baxay oo aada la yaab ayaa waxaa la nin meel dheer uga soo safray oo deegaan dhan baa looga soo dhiibay su-aalo ba imaam malik u tago or adoo dee su-aalaha noo soo weydiiye la sheegay ilaa afartan su-aalood inay ahaayeen kadibna afar keliyu ka jawaabo wuxuu hi lixdii kale lix soddonkii kale garan maayo de wuxu hi dadkii ma yeelayaan imaam malik baa garan waayay su-aalihii ya waxaa tira waxaad samaysaa intaad buur korto ood dhawaaqdo waxaad tidhahdaa imaam maalik afar afartan su-aalood baan weydiiyo lix iyo soddon buu garan waayey <laughs> waliba meel meel buura ku istaag bulo dadka o dhan wada gaadhsiiya halkaas samee waay su-aalaha markaa mudaarabada iyo de shuruudo badan iminka kitaabka sheekhu axaadiistii buu inoo keenay asalka waa ahayd masaa laakiin abwaabtan inta badan waxa iyagoo ay culimmadu sii tafsiiriyeen oy faahfaahiyeen aad ka helaysaa xaggee kutubtii fiqiga ahayd iminka lakin waa usuushii xadiiska ayaynu halkan markaa inoogu yaalla lakiin shuruudda loo sii dhigay wax lamid a ah. waxaad isweydiin karaa oo su-aalahaad jawaabi doontaan ka ah aad baari doontaan mushahar ma ka qaadan karaa qofku waxaa maalkaa ku shaqee faaidaduna way noo dhexaysaa bishiina intaasaad leedahay ama meel aad imika adigu shirkad aad ku jirto oo aada qayb ku leedahay mushaharna ma ka qaadan karta qof ka baxsamo shirkadda waxba kulahayn isagu dee shaqaale ay wataa lagama hadlayo qofka shirkadda qeyb ku leh tusaale qof baa wuxuu leeyahy boqol soddon midna boqol toddobaatan buu leeyahy dabeetna markaa mushaharna uu ka qaataa kaasi boqol soddon kale aduu doono baab lmusaaqaati walijaarati wuxuu baabu yahay almusaaqa walijaara marka almusaqa min asaqi baa laga keenay oo saqa waa waraabintii bimacna alishraab waraabin weeyaan oo musaqa asalkeedu waa kelmaddii muqaatala oo kale oo ereygaasi muxuu xagga luqada marka la eego wax labada dhinac ka imanaya muqaatala iyo mudaaraba iyo mujaahada iyo marka musaaqaadku waxa weeyaan waa waraabin laba dhinac ka imanaysa oo kale kelmaddu waa luqa ahaan lakiin sharci ahaan waxaa looga jeedaa dafcu shajarin liman yasqiihi dafcu shajarin liman yasqiihi wa yacmalu calayh wa yacmalu calayhi bijuzin bijuzin macluum min hamarihi dafcu shajarin liman yasqiihi wayacmalu calayhi bijuزءi macluumi من hamarihi waxa weeyaan geed in loo dhiibo dafcu shajari liman yasqiih qof waraabinaya in laha geedkaa waraabi oo yacmalu caleyhi isla markaa dee geedkii ka shaqeynaya wixiisi kalu geedku ubaahnana sameynaya maxaa loogu dhiibaya bijusin macluumin min hamarihi qeyb cayiman oo midhihiisii kamid a ah geedkaa waraabi ka shaqee baaqbaaq waxaanad leedahay midhaha ka soo go-a kala barh baad leedahay geed waa hal geedna waa tusaale boqolaal geedna wuu noqon karaa boqolkaa geed ayaa lagu dirayaa waraabintooda iyo qodidooda ayaa lagaa doonaya marka waa geedka wixii u baahnaa dhan asalka waraabintu asal u tahay hadhowna midhaha ka soo baxayay wax cayiman oo laysla gartay bijisin macluum kalabadh ha la ihahdo boqol kiiba toban ha la hahdo labaatan ha la hahdo thulu wax salmi waxaa ereygan ku dhow almusaaraca oo isna axaadiista imika inoogu iman doono musaaraca musaaracaduna waa dafcu ardin liman yasracuhaa dafcu cardi liman yasracuhaa bijusin macluum mima yakruju minha bijusin macluumi mima yakruju minha dafcu cardi liman yasracuhaa بجزء macluumi mima yakruju منها waa dhul banaan baa kana loo dhiibaya waxa la dhulkaa beer wixii ka soo baxa ayaad thuluth leedahay rubc leedahay badh leedahay thuluthaan leedahay markaa maxay ku kala duwan yihin musaaqaadka iyo musaaracadu waxay wadaagaan horta labaduba dee waxbaa la beeraya laga shaqeynaya soo qofna dhul baa loo dhiibay wa la dhulkaa markaad ka shaqaysad beerto de wixii kasoo baxa adig ana dhulkaan leeyahay adna qeybtaa qaado adna qeybtaa isiin waa musaaraca kanna dhir meel ku taallo oo beeran ayaa la odhanayaa geedka waraabiyo ka shaqeeyo saas wax berihiisana qeybtaasaad ku leedahay waxaa kaloo culimadu sheegaan muaarasa muaarasa oo hayna arasa oo siina baa laga keenayo muqaarasadan waxa weeyaan in qofkii lagu idhaahdo dhulkaa bannaan boqolkaa geed ku taag amba labadaa boqolee geed ku taago waxaad leedahay adiguna midhihiisa qeyb baad leedahay kala bar baad leedahay saasaad leedahay muqaarasadaasi le marka qadiyadda noocaas u sheeku ka warrami doonaa walijaarana ijaaradana waa kiradii weeyaan in dhulkii la kireeyaba dhulkii oo kaliya maa la kelmi halkan dhulkay ku dhici doontaay oo adiladana sheekhu u keenaya laakiin waa ka caam alajiir oo bimacna almajuur alijaara waa kiradii weyaan in wax la kala kirayso waana waxyaalihii dee waktigii nebiga alayh salatu salaam iyo ka horba jiri jiray oo dabeetna markaa maadaama dadku isku baahayin qof baa dhulkii hayo isagu ma kama shaqeyn karayo amba waktiguma hayo qofna dhul ma hayste laakiin xooggii iyo aqoontii iyo farsamadii buu hayaa qof baa dhirtii leh laakiin waxa weeyaan cid uga shaqeysaa buu ubaahan yahay kanna markaa uu baahanyay inuu ka shaqeeyo markaa dadkii maadaama ay isku baahan yihiin dee in la iskaashado oo nin waliba dantiisii uu ka shaqaysto islaamku wuu sakiray oo uu wax badan buu dhib yareeyey shuruudun baa loo dhigayaa shuruuddana markaad u fiirsata inta badan waa jusun macluum imika marka lagugu soo celcelinayo maxaa ku baxaya majhuulkii soo waxaan la garanayn oo labada qof baa midkood dhibaata kudhici karta waa inaanu labadii xoog midna dayacmin kan dhulka lahaa iyo kan xooga lahaaba hadday dhibaata timaadana waa in la wada waayo oo tusaale ahaan labadii qofba ay ka sinaadaan haddii aanu midkood gaabi samaynin haddaanu midkood kaasi waa ictidaa gaarahoo dee qofkii ku imanaya وعن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم cاamل أهل khaybra بشhطر ma yخرج minha min ثmr أو زرع متfق عlيه cabdاللahi بن cمر waxa laga wariyey radي الlaه عanهuma أna rasuul الlahi slى الlaه عaليه وasلم caamla wuxuu ku shaqaaleysiiyey oo uu kula heshiiyey أhla khaybra reer khaybar bishadri ma yakruju minha bishadri ay binisfi ma shay barhkii yakruju minha kasoo baxaya oo min hamarin midho ah aw zarcin ama zarca mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin lahumaa waxay ahayd warin kale bukhaari iyo muslim soo wariyeen fasaluu way weydiiyeen fasaluu way dooneeno way weydiiyeen waa yahuudiye an yuqirahum inuu u daayo biha ay bikhaybara khaybar inuu udaayo muxuu ugu daynayaa calaa an yakufuu bishardi an yakufuu an yakfuu an yakfuu inay ku amalaha shaqadeeda ay kafaalo qaadaan walahum iyaguna ay leeyihiin nisfu thamar midhaha barhkooda ay leeyihiin faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yihi nuqirukum biha waanu idiin qoraynaa waanu idiin qiraynaa calaa daalika arrinkaasi shardiga ah ee barhka ah maa shina eh intanu doono markaan doono arka noqon karna faqaruu biha way qireen xataa ajlaahum cumaru radi allahu canh sidaasay faqaruu bihaa iyagiina ay ku sugnaadeen faqaruu way ku sugnaadeen biha bikhaybara khaybar bay ku sugnaadeen xataa ajlaahum ay xataa akhrajahum ilaa uu ka saaray cumaru cumar uu ka saaray muslim wuxuu si gaara usoo wariyey labadaa hore bukhaariya muslim way wadaagayeen ana rasuula lahi sala allahu la dafca wuxuu dhibay ilaa yahuudi khaybara yahuuddii reer khaybar nakla khaybara buu dhibay timirtii khaybar ee beernayd iyo wa ardaha dhulkeediiba calaa an yactamiluuha inay kaga shaqeeyaan calaa an yactamiluuha inay kaga shaqeeyaan min amwaalihim yactamilu bimacnaa yaquumu alcamala biha inay kaga shaqeeyaan min amwaalihim maalkooda walahu rasuulkuna uu leeyahay shadru amariha ay nisfu amariha uu leeyahay xadiiskani asal wuxuu noqonaya markaa almusaaqa iyo almusaaraca labadiiba way ku jiraan si gaara almusaaqa buu ku dhacay markaa khaybar waynu ognahay oo dhul timirtu ku badan tahay bu ahaa timirtuna de waa geed aada u qiimo badan gaar ahaan dhulkaas saxaraha ee biyuhu ku yaryihin in la joogo ayay haddana ka baxaysa iyadu qabowga iyo ka bixi mayso midhaheedaasina dee wax aada u muhiima oo dadkii ay u baahan yahin cunto abay hayd marka rasuulka alay sla sl khaybar khaybar waqooyi bay ka xigtaa magaalada madiina xagga shaam marka loo socdo ayay ku taallaa ilaa boqol iyo dhowr iyo konton ama kontomey meelahaasay u jirtaa soo la sheegay marka khaybar waxaa deganaa yuhuud baa deganayd oo aada yuhuudula niman saa imika maanta dadka ugu dhaqaalaha badan yihiine adduunyada ay wereerinayaan bay berigaana dhaqaalaha ugu badan haysteenoo waayo ihtimaam badan bay siinayaan xagga adduunyadaas markaa kuwii laga kaxeeyey magaalada madiina ee laga saaray banu nadiir iyo kuwaasina way ugu tegeen halkaas ijlaa baa lagu sameeyey walowlaa an kataba allahu calayhim aljalaa lacadabhum aljala waa ikhraajkii ajlaahumna waa ficilka imka markaa waa in la ydhaha ka guura magaalada berigaa waxa lagu yihi saddex qolay ahayn oo banu qaynuqaac iyo banu nadiir waa kuwii waaweynaa baynu sheegina iyo banu qurayda banu qurayda iyagu heshiisiin badan bay sii wadeen ilaa markii axzaab ay ka baxeen markaa iyaga waa tii raggii qaangaarhka ahaa la laayay dumarkii carruurtiina addoomaa laga kuwan kaleo dhan rasuulka ala sala slam wuxuu guura banu nadiir iminka suuradda loo yaqaano banu nadiir wa suurat alxashri suuratu banu nadiirna waa la reer banu nadiir bay ka warramaysa banu qaynuqaac iyagana dhulkaa iyo shaam iyo xaggaasay tegeen ay ku baabeen haddaba halkaana way iskugu tegeen rasuulku alay sala slam sanadkii toddobaad buu weeraray khaybar markii sulxulxudaybiya uu ka soo noqdo heshiiska la galay nimankii qureysheed dhufaysyo waaweyn oo loo mari waayo bay samaysteen waa kii rasuulku alay sala slam cali bin abidaalib oo kale lahaa waxaan siin doonaa la ucdiyana raayata hadan rajulan yuxibu llaha warasuulah wayuxibuhu llahu warasuuluhu yaftaxu llahu calaa yaday dabeedna sidaas aduu almihim lagu furay dhowr bil wax ku dhow nimankii yahuud ahaa markaa dee deegaankii ay weligoodba beerayeen ayaa laga kiciyey oo ila way gaaloobeen oo islaami waayeen oo waliba waxay ka shaqeeyeen rasuulka inay dilaan oo rasuulka sun bay u keeneen markaa khaybar oo waxyaala badan bay sameeyeen almuhim rasuulka waxay ku yidhaha markii dambe haddaba dhulkii anagu aanu ka shaqayn oonu ka noqon annagaa idinka aqoon badane dhulkii intaanu ka shaqayno midhahona haynu kala qaybsano ayuu de heshuur isku kula heshiye alai sala slam tiina uu daayey halkaa waxaa laga qaatay iyagu markaa maxay ka shaqeynayaan ko halkan musaaracadii way ku jirtaayo ana rasuula اllahi sala اlahu alay slm dafaca ilaa yahuudi khaybara nakla khaybara nakla waa timirtii soo ba halkaasi waa musaaqa waa geedkiioo beeranoo la waraabinayo wa ardahaana waa musaaracadii oo dhul cusub xataa ka shaqeeyaan ay beeraan cidda maal gelinaysana waayo waa iyaga iyaga laftigooda maalkan waxaan lagu beerayo saa awgeed bay markaa nimankaasi ka shaqeeyey lakin shardidu rasuulku udhigay wuxuu yihi markaanu doonno inanu idinka saari karno inaanu markaan doonno idinka saari karno dabeed rasuulku wuu iska daayay alai sala slam abubakarna u daayay cumar baa markii dambe ka kaxeeyey oo ka saaray oo dhulkaa ka ka eriyey halkaa markaa musaaracadii inay banaan tahay iyo musaaqaadkii baa laga qaadanaya nebiguna alay sala slam iqraariyey weliba gaal inaad heshiiska la geli karta laga qaadan kara oo gaal uu ku shaqayn karo odan karta halkaa ka shaqee waxaa markaa ku heshiin kartaan shuruudda adigu aad u dhegeyso ee saxda ah an mcumr radi allahu canhuma ana rasuul lahi sala lah ala sl amala wuxuu ku shaqaalaysay ahla khaybara bishadri ma yakruju minha kalabar wixii ka soo baxaya min thamarin aw zarcin mutafaqun caleyh wfii riwaayati lahuma waxay ahayd fasaluu way weydiiyeen an yuqirahum biha inuu u daayo cala an yakfuu inay ku filaadaan camalaha shaqadeeda walahum nisfun hamar midhaha barkoodna inay yeelanayaan faqaala lahum rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam nuqirukum biha waanu idiin daynayna dhulka calaa dalika ay calaa dalika shardi shardiga ah inaad shaqada kasoo baxaysaan kalabana noqonayso maa shiina intii aanu doonno faqaruu biha way ku sugnaadeen way ku joogeen sidaa xataa ajlaahum ilaa uu ka saaray cumar radi allahu canh walimuslim ana rasuula lahi sala lah nakla khaybara buu dhibeeyo arda halkeedii calaa an yactamiluha ay an yaquuma bicamaliha inay kaga shaqeeyaan min amwaalihim maalkooda walahu shadru thamariha kala badhayne qofka dhulka beeraya tusaale ahaan la odhan karaa midhaha lagu beerayo waxaa la odhan karaa midhahana adaa keensanaya anu dhulkii un baan hayaa oo shinidii lagu beerayay adigaa lagaa doonaya waxaa kaloo shinida keeni karaa dhulkii iyo shinidii ba aniga hayee adiguna shaqadii baa lagaa baahanyay taana waa la odhan karaa haddaba waxaa la isweydiinayaa caqdiga ayaa culimadu cuquuda iyo heshiiskay qaybiyaanoo caqdiga maxaa ka mid a ah cuquuda caqdun laazimun wa caqdun jaa-izun caqdi laazima oo laazimn min aطarafayn weyaan oo yataxatam labada dhinacba waajib bay ku tahy inay ilaaliyaan midkood kama noqon karo midkood kama noqon karo ka caqdi nikaax wa caqdi albeyc sida heshiiska guurka iyo beyca iyo aqdi caqdi laazim laakiin labadood way ka wada noqon karaan caqdigaa laasimka caqdigaa laasimkaa ha labadooduba oon alaabtaynu kala iibsana in la kala noqono waa laodhan kara laakin haddii shuruudii dhamaystirato mid waan ka noqday u ka kala diido dee caqdigaasi waa laazim caqdi jaa-isaa oo kii hal qof ka noqdo caqdigiis hasu ku baabaya wadiicadii oo kale iyo kale iyo shirkad hadday qofu shuraakoobeen oo idhahdo war ka noqday shirkadii saasay shirkadii ku baabaysa haddaba kani ma saas ah hadday qofkii beerta beeraya u idhaahdo waniga anu ka noqday amba uu yidhaahdo kii kale war waan joojiye halkaa ku jooji taasay culimadu isku khilaafeenoo qolaba dhina ka xigen hadda mudaarabadana caynkaas mudaarabadu ma caqdi laazima mise caqdi jaais caqdi jaais hadduu markaa idhaahdo waniyo shaqadii waan ka noqday xoolihiina waan kuu keenay xoolahaagina waan kaas iska hayso amba war ii soo celi xoolahaygiyo intii aad shaqaysana waxaagii waan ku siinaya wuu odhan karaa marka caqdi jaais dhinac baa ka noqon kara wa almuhim labada masalo way iskusi khilaafeen waxay u badan tahay inay caqdi jaayisa tahay la leeyahay waa masale laakiin u baahan inaad taxqiiq badan kusii samaysan hadhow insha allah wa can xandala bin abi qays wa can xandala bin qays radi allahu canhu qala sa'altu waan weydiiyey raafic bin khadiijin radi allahu canhu can kiraa'i lardi dhulka kirayntiisaan weydiiyey bidahabi walfida lacag lagu kireeyo oo dahabkiiyo fidadu bاdahabi wاlfida lacag lagu kiraya dahabku waa dee berigaa dinaar buu ahaayo lacag buu ahaa fidaduna lacag bay ahayd oo waa dirhamkii faqaala wuxuu yihi markaa raafic bnu khadiij nebigu wuxu uhi alayه الsalaatu wasalaam waxaan raafic ibnu khadiij weydiiyey bu ihi an kilaa ardi bidahi wlfida faqala wuxu uhi laa ba'sa bihi dhib ma laha haddaad ku kiraysaan inamaa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yu-aajiruuna qaar ku shaqaalaysiiya calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waqtigii rasuulka calaa maa diyaanaati waxyaalaha ka soo baxaya hareeraha wa aqbaali ljadaawil iyo gacanada xaggooda hore wa ashyaa iyo shayo min azarci zarca ka mid oo ah. fa haada kanaa baabi'i jiray wayslam haada kanaa badbaadi jiray wayaslam haada kanaa badbaadi jiray wayahliku haada kanaa halaagsami jiray walam yakun linaasi dadka umu ahaan umuu ahayn kiraaun kiraysi ilaa haada noocaas mooyaane falidalika sidaa awgeed ayaa zujra canhu la diiday oo markaa uu diiday nebigu alay slat slaam fa amaa shayun macluumun shay la yaqaan miyaa oo madmuunu la damaanad qaaday falaa ba'sa bihi in lagu kireeyo rawaahu muslim wa fiihi xadiiskan waxaa kusugan buri sheekhu waa ibnu xajar raximah llah bayaanun caddayn la caddaynayo lima ujmila wixii la duuduubay fi lmuttafaq calayh xadiiskii muttafaqun calayhga ahaa oo ah min ilaaqi nahyi in la ilaaqo la sii daayay diidmada can kiraayi lardi dhulka in la kireeyo oo xadiis muttafaqun calayha ah. ayaa waxaa nabiga ka so arortay ala sla slam nahaa rasuulu llahi sala la xadiiskana raafic binu khadiij waa uu sheegay inay sax tahay oo dee nebigina waa u nisbeynaya marka wuxuu leeyahi xadiiskaasi kiraa kiraa'il ardi wuu isku qaaday oo dee si guud buu u idlaaqee xadiiskana muxuu sameeyey uu faahfaahiyeyo dhulka kirayntiisa hadduu noocaa yahayna ma banaana haddii waxaa lagu kala kiraysanaya inuu banaaya weyaan an haabit bn daxaank radi alahu anhu ana rasuul lahi sal lah alay slm naha wuxuu diiday can ilmusaaracati musaaracada ayuu diiday dhulka zarca laysku siiyo la dhulkaa ka shaqeen wa amara wuxuu amray bilmuaajarati in wax la kala kiraysto in la hahdo ii shaqeen lacag baan ku siinaya rawahu muslim aydan horta ereyada xadiiska ku jira waxaa ka mid ah almaadiyanaat bidaali mucjama waxa ay ku fasireen culimadu luqadu shamcu maadiyatin weeyaan markaa waxaa looga jeedaa maa yanbutu xawla asawaaqi kelmaddani waa kelmadaan carabi ahayn bani asalkeediio luqadii cajamta kasoo jeeda maadaama carabtu inta badan ay dhulka beeran jireen ereyo kale oo luqadii dadkii wax keenay o kale tahay marka waxa weeyaan waa jawaanib asayl aw sawaaqi saaqiyadda saaqiyada lafteeda carabiga saaqiyadan biyaha qaadaysa ee biyuhu ay u socdaanay u dhex marayaan zaraca hareeraheeda wixii ka baxa weyaan jadwalkuna waxa weeyaan waa nahru saqiir waa biy waa gacanka sawaaqida lafti saaqiyadana waa lagu tilmaamay marka markaa waxa weeye gacanka xaggiisa hore wixii ka soo baxay iyo hareerihiisa wixii ka baxay saasay kale yihiin marka maadiyaaniyaadkuna waa hareerihii aqbal jadabna waa bilowgii o kale agay kasoo bilaabmayaan aqbal alwa awaail wey waay allahu mustacaan haddaba taa waynu fahmi karaynaayo oo waxay la mid tahay waa dhulka anigana qeybtaa iyo beer adiguna qeybtaa beeradii la diidayay hore waa taasoo kale markaa maxaa dhici jiray dee labada qolo qolo midkoodbaa khasaari jiray ama kii dhulka lahaabaa khasaari jiray ama kii shaqaalahahaabaa khasaari jiray oo hadday doonto intaa gacankaa soo bixi jirto qofkii shaqaalahabaa faaidaya kii kalena u khasaaraya ama sidaa cagsigeedaa dhici jirta laakiin dhulkii la kireeyo wax cayiman lagu kireeyo oo la idhaahdo waar bishii mushahar noocaasaan ku siinayaa ka shaqee oo macluum amba in la idhaahdo wixii kasoo baxa waynu kala qaybsanaynaa oo ber baad adiguna amba ruux baad qaadanaysa amba surs baad qaadanaysaa markaana waa maxay waa jusun macluum kaana waa la yaqaana lama diidin sidaa hadday tahay haddaba rasuulku ala sl kiraa lardi markuu diidayna waxa weeyaan wixii ay dadku samayn jireen berigaa hore ah waxaa isku duuduuban dabeete labada xadiis way isfasirayaan halkaa nusuustu way isfaahfaahinaysaa qodobkaasina waa qodob muhiimaho inaynu marka horeba waxyaalo badan dee haddii qofku xadiis amba aayad inuu ku dhego aayad kalena aanu dib u eegin dee hadhow halkaasunba hawshiisu maraysa ya laakiin quraanku aanku wuu isfasirayaayo maxay culimadu sufiqigan caam iyo khaas iyo de uga hadlaya waladina yatawafawna minkum wayadaruuna azwaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin de halkaan maxaa laga qaadanaya gabadh kasta oo laga dhintaa de ina afar bilood iyo toban habeen tirsanayso amba ur ha lahaato soocaynka maaha laakiin aayad kale waa caam baa le aayaddaasi caamka waa la khasisay baa la odhanaya takhsiiso waxay noqonaysaa ulul axmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna dabeetna waa le caamkii khaas buu noqday wuu soo ururay wuxuu ku gaar yahay ti aan urga lahayn saasa la saas kale xadiiskana waa la mid an xandad bn qays radi alahu anhu qal wuxu uhi saaltu weydiye raafic bn khadiij radi allahu canhu can kiraa'i lardi dhulka kireyntiisa bidahabi walfida lagu kireeyo faqal wuxu uhi laa basa bihi dhib ma laha inamaa kana naasu dadku waxay yuaajiruuna qaar isku shaqaalaysay cala cadi rasuuli illahi sala allahu alay sl waqtigi rasuulka calaa maadiyaanaati wixii ka soo baxaya darafyada wa aqbaal iljadaawili iyo gacamada xaggooda hore wa ashyaaa iyo shay min azarci zarca ka mid oo ah qeybtaa adigu beero ana qeybtaa iyo beer waa ashyaa min azarci oo kale fayahliku haadaa kanaa babi jiray tusaale kan uu leeyahay ninkan dhulka iskale wayaslam haadaa kan kalaa badbaadi jiray qofka kale uu leeyahy sida cagsigeedaa dhici jirta wayaslam haadaa kanaa badbaadi jiray kan dhulka iskale uu leeyahy wayahlik kan shaqaali dhulkan intan la siiyabaa baabi'i jirtay walam yakun linaasi kiraaun ilaa haada wax kaloo yaqaaneen lacagii waxaa may aqoonine kaasunbay yaqaaneen falidalika zujra canhu ay nuhya canhu saasaa loo fa amaa Uh, faama shayun macluumu shay la garanayo oo madmuun la damaanad qaaday qofkii wiiisi markaa wixii usoo baxaaba halkaa damaano ku yahay falaa basa bihi dhib malaha muslim wa fiihi markaa xadiiska waxaa ku jirta bayaanu faahfaahin iyo tafsiil lima ujmila wixii la duuduubay fi lmutafaqi caleyh xadiiska mutafaqun caleyhka ee min ilaaqa laidlaaqi nahyiga can kiraai lardi dhulka kiradiisa la diiday wa can haabit bn xaak radi allahu canhu ana rasuul lahi sala la ala sl nah wuxuu musaaracada ayuu diiday amra wuxuu amray bilmaajarati wuxuu rasuulku diiday in dhulka la hahdo dhulkaa beero wixii kasoo baxa kala barqaado adigu laakiin wuxuu ihi muajara oo in la shaqaalisiy qofka la lacag baan ku siinaya ama bishii intaasaad igu leedahay xadiiska xadiis kaloo ka hor imanaya ayaynu arki doonaa oo maslada dee sii faahfaahinaya wacan ibn cabaas radi allahu canhuma anahu qaala wuxu uhi ixtajama wuu istoobay rasuulu llahi sala llah ala sl rsulka alle intaynan xadiisku waynu soo maraybe xadiiskii maxaa laga qaadanayaa raafic binu khadiij musaaracadu inay banaantay qoladii yuhuud ahaydna musaaracadu inay banaantay xadiiskana rasuulku musaaracadu diiday soo maha waana xadiis saxiixa kana marka waxaa leeyahay kanna waa la mid oo waxa uu diidaya rasuulku musaaracadii ahayd waxaan cayinayn ee majhuulka ahayd buu diiday musaaracada uu diiday rasuulku ala sala slam ee halkaa beeroo dhulkaan qeybtaana beeraadna qeybtahay beer halkaa wixii ka soo baxaadna halkaa soo baxa taasaa weeyaan ayaa lagu fasiraya laakiin musaaracadoo dhan rasuulku ma diidine waa ogoliyey haddii macluumay noqoto la waa dhulka wixii ka soo baxay noo beero kala bar qaado anna kala bar baan qaadanaya haynoo yaraato ama haynoo badaato thulu baad leedahay marka musaaracana qeybna waa la diiday qeybna waa la ogolayay bay noqonaysaa markaa macnaheedu waa saas an ibn cabaas radi allahu canhuma anahu qaal wuxu uhi ixtajama wuu istoobay rasuulu lahi sala la ala wa acdaa wuu siiyey alladii kii xajamahu toobayna ajrahu walow kaana xaraaman hadduu xaaraan ahaan lahaa lam yucihi ma siiyeen rawahu lbuhaariyu wa can raafic bn khadiij radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam kasbu lxajaami wixii uu shaqaysta toominluhu khabiiun waxun weeyaan rawahu muslim waad fahmaysaa sheekhu axaadiista iska soo horjeeduu keenaya waa marka labadi culimadu waa iskhilaafeen lakin isagu labadii xadiis buu ku keenaya hadhow sida la isku waafajinaya iyo dee taas waa in la ogaado marka xadiiska hore markaa muxuu tilmaamayaa in xalaalu yahay waayo rasuulkii baa istoobay aleyh isalaatu wasalaam dabeetna ninkii toobayna lacag buu siiyey xadiiskan kale rasuulku muxuu yhi alay sala slam kasbu lxajaami khabiid markaa waxa leey labada xadiis isma khilaafayaane waa la jamcinayaayo jamcintaasi waxay noqonaysaa khabiid loogama jeedo xaraam khabiidka laba nooca khabiid bimacnaa xaraam ya yuxilu lahum اطayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaaid alkhabais almuxaramaat halkaasi waa muxaramkii laakiin khabiif baa waxaa jira bimacna radi wadani khabiiun bimacnaa radiun wadani shay hooseeyo weeyaan walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquun walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiih alla subxana wa tacala wuxuu diiday siday culimadu ku fasiraan saxaabadii xataa marka wax la bixinayo dee in midhaha uhooseeya ee xashuga iyo kuwa marka iska baaba-iyo waxaa la dhahdo sikada halagu bixiyo ama masaakinta hala siiyo oo isna uu intii wanaagsaneyd qaato markaa khabiidkii maaha macnadu xaaraan maahae shayga liitaimka looga jeedaa shayga liitaha bixinina markaad sadaqadaysanaysaan ya anfiquu ayibaati mima razaqnaakum lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuibuun waxa aad jeceshay wax ka bixi midhaha wanaagsan qeyb ka sii laakiin intaad adigu inta wanaagsan qaadato inta iska liidatana miskiinka sii adiga laftigaagu maad qaadateen ilaa an tuqmiduu fiih inaad indhaha isku qabato mooyaane qofka inaad ka yarxishooto wadha muxuu iga siinaya baad onaysa lakin haddaad ka yarxishoonayso qofka indha isku qabad baad ku qaadan lahayd adiguna dadka taadun baa laga matelaa un taada un kasoo qad marka waxaa la odhanayaa shaqadan carabta dhexdooda waxay ahayd toobinkaasi in wax laga qaataa shaqo liidato hooseysaabay hayd maay hayd laakiin xaaraan may ahayn laakiin shaqa iskala weynaa inay iskala sareeyeen ayay ahayd markaasa gudba rasulku ala sala slam agga khabiid ka yihi lakiin asal ahaan banaan tahay dee fadlina rasuulku ku sheegay toobitaanku dawadii inay ku jirto an abi hurata radi lah anu qal qala rasul lahi sala allahu ala allahu caza wajal ilah wuxu uhi alaaatun saddex anaa khasmuhum anaa la doodayo yowma alqiyamati maalinta qiyamaha cid kaleba la doodi mayso ku muduciya rajulun min weeyi qof weeyaan markaa raggii dumarku doona ha noqdee acdaa bi aniga dartay ku siiyey ballan uma qadara dabeetana kaga baxay ballankii warajulun qof baaca iibiyey xuran qof xora iibiyey oo fa akala amanahu lacagtiisii cunay warajulun qof istaajara shaqaaleysiiyey ajiiran shaqaale oo fastawfaa minhu ka dhamaystirta shaqadii dabeetana shaqadii uu qabtay walam yucdihi ajrahu aan siinin wixii uu xaq ugu lahaa markaa isna muslim cibaarada u dambaysa ayuu sheekhu imika usoo qaatay an ibn cabaas radi allahu canhuma ana rasuul lahi sal la sl qal wuxu uhi ina axaqa ma akhadtum calayhi waxa ugu mudan inaad ka qaadataan calayhi isaga ajran mushqaayad kitaab ullahi kitaabka ilaahay weeye waxaad lacag ka qaadato kitaabka ilaahay baa u fadli badan oo u wanaagsan an ibn cumar radi allahu canhuma qal qala rasuulu lahi sala lah ala slm acdu siya ala jira qofka shaqaalaha ajrahu mushqaayadiisa siiya qabla an yajib fa intaanu engegin caraqahu dhididkiisu ee ku saabsan cidda najiirka iyo wax lamid a can abi hurayrata laga soo wariyey radi allahu canhu can abi yacla wاlbayhaqiy wa jaabir cinda abaraniy wa kuluhaa dicaafun dhammaan axaadiistaasi laakiinse waa dicaaf wa can abi saciid waa daciif maca wa can abi saciid radi allahu canhu an nabiya sala la ala sl u man istaajara qofka shaqaaleysiiya ajiiran oo eh, falyusami lahu ujratahu ha u cayimo ujradiisa ha dha rawahu cabdurazaaq cabdiq sancaani baa wariyey wa fiihi inqidaacun baa ku jira wawasalahu wuxuu yidhi xagga inqidaaca albayhaqiyu min dariiqi abi xaniifata wallahu aclam